أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له المنهج أونلاين إذا إليسو قدبيا محاضرة إيمها بدن وكساب سنة التوحيد فضله ومعناه وأهميته توحيد كفضل جيسا يمعنه إيسا يمهمة أوليه هي توحيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي xanuun waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat shaykh cabdikariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeenkan caawa waxaa inoo martiya sheekh caalim ka mida culummada ugu waaweyn dhulka soomaaliyeed waa sheekh cabdikariin xasan xoosh oo ah oo ka mid ahaa culummadii towxiidka maanta iyo dacwaddan falilaahi alxamdu masaajidadu ay buuxaan dadkii bilaabay ee u soo halgamay ee juhdiga ku bixiyey ka mid ahaa ilaa maantana ku jira aan odhan karnana waa culummada naadirka ah ee maanta aynu haysanno ilaahay subxaana wa tacaala aynoo daayo waxuuna degan yahay magaalada burco uuna soo booqday innaga waxaa inagu waajiba markaa inaynu sheekha si fiican uga faayo Eh, waxuuna degan yahay magaalada burco wuuna soo booqday eh, innaga waxaa inagu waajiba markaa inaynu sheekha si fiican uga faa'iidaysanno mowduucu ka hadlayaana waxa weye mawduuc aad iyo aada u muhiima mawduuca ahmiyat tawxiid towxiidka iyo ahmiyaddiisu runtii waa mid loo baahan yahay in wax badan laga hadlo oo ummadda la fahansiiyo wa min ajli tawxiid qaamat asamaawaat waalard ومن أجل التوحيد خلق الله الإنس والجن ومن أجل التوحيد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل جميعا لaahay subxaana wa tacaala towxiidka awgeed ayuu rusushoo dhan u soo diray maa min rasuul ilaa wuxuu ku yeedhayay ama ummaddiisa ugu dacwadda ugu yeedhaya waxay towxiid inay ilaahay subxaana wa tacaala keliyeeyaan wa min ajli towxiid ayaa nebigu calayh isalaatu wasalaam in ka badan saddex iyo toban sano in ka badan saddex iyo toban sano wuxuu fadhiyey uu dacwadda ugu yeedhay magaalada maka oo uu towxiidka ayuu ummadda fahansiinayay towxiidku ikhwaani fillaah waa asaaska diinta towxiidku waa asaaska camalka lagu aqbalayo haddii towxiid aanu jirin camalka lama aqbalayo oo min ajli towxiid ayay dadku ku qaybsameen kaafir iyo muslim marka mawduuca muhiimka ah, ayuu sheekheennu jasahu allahu khayr habeenkan caawa ah inoo faahfaahin doonaa eh, waxaynu leenahay sheekh baaraka allah fiika ku soo dhowow marka hore magaalada boorama magaaladaadii oo dadkaagii waa ardaydaadii eh, waxaynu kaaga fadhinaa inaynu mowduuca maanta si fiican habeenkan caawa insha allahu tacaala baaraka allah fiik falyatafadal mashkuura alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliiman kasiira ah, walaalayaal kollay ammaanaha uu ah, sheekh ismaaciil sheegay anigu munaasib kollay uma ihi buunbuunintaas badan ee ah, uu hadda tilmaamay mid ku sifaysan ma ihi marka waan ka cudur daaranayaa waxaana ka sugnaatay abubakrin asidiiq radia allaahu canhu wa ardaah marka la ammaano inuu odhan jiray allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun wakfir lii maa laa yaclamuun wajcalnii khayran mima yadunnuun ilaahayow waxay sheegayaan hay qaban waxaynay ogaynna ilaahu iga dhaaf waxay igu malaynayaan mid ka wanaagsan ilaahu iga yeel walaalayaal dadka muslimiinta inay wax isu sheegaan waa arrin fiican shartina maaha wax aan la garanayn in la sheego ee wax la yaqaanay baa laysku waani tanfacu lmu'miniin waani waanadu waxay anfacaysaa mu'miniinta marka in la yswaaniyo oo waxa la garanayo lafteeda la ysxasuusiyo laysku waaniyo waa shay fiican tawxiidku waa asalkii diinteenna waa kelmadda lagu soo galo islaamnimada waa waajibka koowaad ee qofka saaran ee in lala yimaado ay tahay nebiyadu waa arrinkay ku wada baaqayeen iyo dacwadoodana ay ka bilaabayeen waa awalu waajib waa waajibka koowaad waana waajibka ugu dambeeya waana waajibka ugu horeeya nabigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam yaa mucaadu innaka taatii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah mucaadow waxaad u tegaysaa dad ahlu kitaabah ee ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa labadaa shahaado labadaa shahaado in ilaahay waaxidnimada uu ilaahnimadiisa kelida la yahay loo qiro rasuulkana sala allahu alayh wasalam in risaaladda iyo nebinimada loo qiro calayhi asalaatu wassalaam mawduuca muxaadaradu waxa uu ku saabsan yahay altawxiidu fadluhu wa macnaahu wa ahamiyatuh tawxiidka fadligiisa iyo macnihiisa iyo muhimmadda uu leeyahay tawxiidku fadliga haddaan ku horeeyo oon wax ka yara tilmaamo fadaa'isha tawxiidku waa badantahay adillo badan baana ku soo aroortay oo fadliga tawxiidka sheegaysaa waxa uu nabiguu yidhi sala allahu alayh wasalam afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah yacni waxaan idhaahdo anigiiyo nebiyadii iga horreeyeyba waxa ugu fadli badan oo ugu mudan tawxiidkaah laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir xadiiska tirmidiga nabigu waxa uu sheegay wax nebi muxamed iyo nebiyadii kaleba ku dhawaaqaan in tawxiid ugu mudan yahay oo ugu fadli badan yahay waata kale waa afdalulxasanaat khayraadkoo dhan iyo xasanaadkoo dhan xasanada ugu muhiimsan ee ugu mudan ee ugu fadliga badani waa tawxiid nabiga waxaa la weydiiyey sala allahu aleyh wasalam a min alxasanaati laa ilaaha ila allah xasanaadka miyay ka mid tahay laa ilaaha ila allah markaasaa nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam hiya afdalu alxasanaat xasanaadka yadaaba ugu mudan oo ugu fadli badan nebiyadii waa ku dardaarmayeen dadkana waa ugu yeedhayeen waxaa ku soo arooray xadiiskii imaam axmed wakhayruhu soo wariyey waxaan ku amrayaa laa ilaaha ila allah falow ana asamaawaati asabca waalaaradiina asabca fi kifah walaa ilaaha ila allahu fii kifah lamaalat bihina laa ilaaha ila allah aw kama qaal nebigu wuxuu sheegay sal allahu alayh wasalam in nebi nuux inankiisii ku yidhi waxaan ku amrayaa laa ilaaha ila allah marka laa ilaaha ila allahu haddii kafad la saari lahaa toddobada cir iyo toddobada dhulna kafadda kale la saari lahaa laa ilaaha ila allaahu baa cuslaan lahayd waxay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay tawxiidku leeyahy wa alkalimatu tayiba waa kelmaddii wanaagsanayd wa mahalu kalimatin tayibatin ka shajaratin tayiba culammadu waxay ku fasireen kelmadda wanaagsani inay tahay laa ilaaha ila allah wa kalimata taqwa wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha kalimata taqwa waa kelmadda tawxiidka waa dacwat lxaq lahu dacwat lxaq culammadu waxay ku fasireen dacwatu lxaq in looga jeedo laa ilaaha ila allah waa alxaq weeye ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun culammadu waxay yidhahdeen xaqa waxaa loo jeeda laa ilaaha ila allah ilaa man shahida bilxaqi kii laa ilaaha ila allaahu qirah wahum yaclamuun iyaga oo garanaya xaqiiqata tawxiid garanaya fadaaisha tawxiidku aad iyo aad bay u badan tahay adilo badan baana ku soo aruurtay fadliga uu leeyahay daraaddeed waa ta loo yidhi ruuxu markuu dhimanayo u laqima laa ilaaha ila allah laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanaya waxa u laqintaan laa ilaaha ila allah ruuxa laa ilaaha ila allahu ku dhintaa jannu gelayaa man maata wahuwa yaclamu an laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey kii dhinta isagoo garanaya laa ilaaha ila allah wuxuu gelayaa jannada ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yalqa allaha cabdun bihimaa gayru shaakin ila dakhala aljanna shahaadataynka addoon kuma dhinto oo ilaahay kulama kulmo inuu janno gala mooyaane ruux kastoo labadaa shahaado ku dhintaa jannuu gelayaabaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam qur'aanka qira'adiisa marka la soo bilaabo amarka ugu horeeya ruuxa la kulmayaa waa amrun bitawxiid yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum cibaada ku keliyeeyoo keligii caabuda waa amarka ugu horreeye kula kulmaya qur'aanka qiraa'adiisa marka la soo bilaabo nahyiga ugu horreeye wax lagaa reebayo ee kula kulmaya wuxuu noqonayaa waa nahyun can ishirki falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun nahyigaasaa ugu horreeya marka qiraa'ada qur'aanka la soo bilaabo waana nahyun can ishirki adilo badan baa ku soo aroortay fadliga tawxiidka iyo amarka tawxiidka la amrayo mid walba wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a nebiyada nebi weliba wuxuu ku baaqayay ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh id jaa'athum arusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah marka fadaaisha iyo awaamirta amraysa tawxiidka aad bay u badantay iyo awaamirta amraysa tawxiidka aad bay u badantay macnaha tawxiidka haddaynu u gundadegno iyadoo wakhtigu iska kooban yahay kelmadda kelimatu tawxiid maadaamay tahay afdalka dikriga ugu fadliga badan waxaa laga dhigay kelmad sahlan oo ku dhawaaqa lagu dhawaaqayaa uu aad u sahlan yahay carabkana u fudud yahay xuruufaha ad adag ee nudqigeedu adag yahay kelmaddan kuma jiraan qayn kuma jiro oo daad kuma jiro dadka qaarkood caynka iyo xaada ayaa dhiba kuma jiraan waa xurufo wada sahlan xurufta ay ka kooban tahayna culammadu waxay yidhaahdeen xaraf dhibic leh kuma jiro dhammaantood waa wada muhmalah taa waxaa ku sugan baa layidhi tilmaan la tilmaamayo in laga in laga madhnaysiiyo shirki wax la yidhaahdo oo loo khaalis yeelo ilaahay oo laga dhartiro wax wadaajin la yidhahdo macnaha noocaasaa lagu tilmaamayaa bay culamada qaarkood yidhahdeen laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulu llah waa toddoba kelmadood laa waa kelmad ilaah waa kelmad ilaa waa kelmad allah waa kelmad halkaa waa afar kelmadood muxammadun waa kelmad rasuulu waa kelmad allah waa kelmad waa sabcu kelimaat labadii shahaado maadaama toddobadaa kelmadood ay ka kooban tahay toddobada albaabee naarta waxaa lagaga badbaadayaa labadaa shahaado siday albaabada naartu u yihiin toddoba ayaa kelimaadkeeduna toddoba ka koobayay waata axaadiista laynoogu sheegay ruuxa markaa laa ilaaha ila allahu yidhaahda oo yaqiinsan min addahri dakhala aljannata wain asaabahu qabla dalika ma asaabah ruuxii laa ilaaha ila allaahu yidhaahda maalin maalmaha ka mid ah oo sidaana ku dhinta iyadoo wax burinaya aanu la imannin jannuu gelayaa ama hor ha ka galo ama marka dambe ha ku dambeeye wain asaabahu qabla daalika maa asaabahu waxaa laga tilmaamayaa dadka qaarkoodoo dunuub waaweyn la yimi oo marka hore la soo nadiifiyo naarta lagu soo xalo oo lagu soo nadiifiyo qurunka lagaga soo reebo ayaa jira oo ama shafaacada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam naarta lagaga soo bixiyo ama shafaacada mu'miniinta lagaga soo saaro naarta ama naxariista ilaahayba lagaga soo saaro wain asaabahu qabla dalika maa asaabah ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markii la dhimanayay waxaa loo laqimayaa ruuxa laa ilaaha ila allah maxaa la rabaa allah maxaa la rabaa hadalka ugu dambeeya uu ku dhawaaqaa inuu noqdo laa ilaaha ila allah saasaa la rabaa ruuxana haddii kelmadda ugu dambaysa uu ku dhawaaqay ay laa ilaaha ila allahu noqoto uu sidaa ku dhinto jannada ayuu gelayaa hor buu ka gelayaa waxaa la soo naqliyaa shiikh weyn oo culammadii hore ka mida ah oo la odhan jiray alxaafid abu zurcat alraazi ayaa sakaraadkii u yimi mashaayikh kalea u yimi markaasaa waxay xasuusteen markay arkeen inuu sakaraadayo xadiiskii sheegayay laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadkiinna dhimanaya ee sakaraadaya laa ilaaha ila allah u laqima ruuxu haddii aad aragto inuu culus yahay waa in kelmadda tawxiidka loo laqimaa waayo nebigaa ina amray sala allahu aleyh wasalam halkiiba waxay yidhaahdeen warsaynu ugu laqinnaa qoladii waa ka yara xishootay markii dambey waxay yidhaahdeen xadiiska ayuu dee garanayaa soo markii dambey waxay yidhaahdeen xadiiska ayuu dee garanayaa soo weriyey xadiiska sanadkiisii bay u bilaabeen markaasuu dabeedna wada markaasuu wuxuu akhriyey laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allaah fakharajat ruuxuhu maca alhaa markuu laa ilaaha ila allaahu yidhi ha'da iyo ha'da laa ilaaha ila allaahu ugu dambaysa iyo naftaa isla baxday ya waa nicmo ilaahay haddii kalaanka kuugu dambeeyaa u noqdo laa ilaaha ila allah nicmo ilaahay weeye markaa ciddii sakaraadaysa ama culusee la arko waa in lagu dadaalaa in tawxiidka loo laqimo waxaana fiican marka loo laqimaayo inaan lagu celcelin ilaa uu dib ka hadlo mar dambe ilaa uu hadlo mar walba lagu celin maayo waxaa laga baqayaa inuu karaahiyaysto hadduu karaahiyaystana dee khatar bay u leedahay saas aawadeed kelmaddii markaad u laqinta uu yidhaahdo ilaa uu hadal kale iyo wax kale ka soo baxaan u kaadiyo sidaa u daa marka hadal kale ka soo baxaa mar kale lagu celinaya wahaakada macnaha kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeye laa macbuuda xaqun ila allah oo ilaah macnihiisu waa macbuud waa mid la caabudo alaha waa bimacnaa cabada marka ilaah waxaa loo jeedaa bimacnaa macbuud mid la caabudaa la yidhahdaa ku kastoo la caabudo waxaa lagu magacaabaa ilaah baa lagu magacaabaa laakiin ki cibaadada mutaystay marka la caabudayo waa ilaahun xaq oo in lagu magacaaba ilaahna waa xaq cidaan cibaado mutaysannin marka la caabudana waxay noqonaysaa baatil buu noqonayaa ilaah baatil ah oo si baatila ah loo caabudaa macnuhu u dhacaya markaa laakiin loo caabudaa macnuhu u dhacaya markaa laakiin cidda xaq loo caabudaa waa allaahun oo u xaqle in la caabudaa waa allaahoo qura marka laa macbuuda xaqun ila allah baa macnuhu u dhacaya taqdiirka xaq la qadarayana waxaa laga qaadanayaa labada aayadee suuratu alxaj iyo suuratu luqmaan ku soo kala arooray dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil labada aayadood baa taqdiirka xaq laga qaadanaya oo waxaa lagu kala saaray cibaadada allah la caabudayo iyo cibaadada cid kale la caabudayo in allah in la caabudaana ay xaq tahay cid kaloo allah ka soo hadhay in la caabudaana inay baatil tahay saas aawadeed taqdiirka xaq la qadaraya culammadu waxay yidhaahdeen waa lagama maarmaan waxaa dhacday culamada qaar inay ku fasireen laa ilaaha ila allah laa macbuuda ila allah mid la caabudaa ma jiro ilaaha allah laa macbuuda ila allah mid la caabudaa ma jiro allah mooyaane laakiin cibaaradaa waa laga fiican yahay waayo ashyaa badanoo la caabuday oo baatil lagu caabudaa jirta haddii la yidhahdo cidaan allah ahayn ba lama caabudin mushrikiintu allah miyay caabudeen gaaladu miyay allah caabudeen mise cid kaloo allah ka soo hadhay caabudeen ama ilaahay la caabudeen dee waxaa la garanayaa inay ashyaa kale ilaahay la caabudeen ama ashyaa kaleba ay caabudeen marba hadday cid kale caabudeen cidaan allah ahayn lama caabudin dee lama odhan karo maxaa nebiyadu ku baaqayeen ka taga waxaa caabudaysaanee allah ka soo hadhay oo allahoo keliya cibaadada u gaar yeela ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayru macnaha ay ku baaqayeen waxay ahayd allahoo keliya caabuda ka taga waxaa caabudaysaanee kale waxay sheeganayeen ashyaadaa kaleay caabudayaan dee ilaahay u dhowaynayaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ashyaaday caabudeen ee ilaahay ka soo hadhay inay uga jeedeen ilaahay inay u dhoweeyaan oo islahaayeen rabbi ha idin dhoweeyaan inay islahaayeen rabbi ha idin dhoweeyaan inay islahaayeen marka allah oo kaliya in la caabudo cibaadada loo gaar yeelo baa nebiyada iyo rasuullada dhammaantood ku baaqayeen asalkii diintuna waa laa ilaaha ila allah wma arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun marka rasuulladii dhammaantood waxay ku baaqayeen kelmadda tawxiidka kelmadda tawxiidkuna waxay la macno tahay allah oo keliya caabudo cid kale ha caabudina waxaana u daliila aayaadka qur'aanka qad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah anlaa tacbuduu ila allah iyo laa ilaaha ila allah waa bimacna anlaa tacbuduu ila allah iyo laa ilaaha ila allah waa bimacnan id jaa'athum rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim an laa tacbuduu ila allah marka cibaadada in allah lagu koobo oo keligii la caabudo bay dhammaan ku baaqayeen rasuulladu cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay oo aan cidinla wadaagin cidinla wadaagtaa ma jirto wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shayan shayan waxaa soo gelaya aya shay cid kasta oo allah aan ahayn oo allah lala wadaajiyo cibaadada waxay noqonaysaa midaan bannaanayn walaa tushrikuu bihi shay'a farqi ma kan lahaa shaygaasi noocu yahay xataa nebiyada iyo rasuullada iyo malaa'igta in ilaahay lala caabudo ma aha walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata wannabiyiina arbaaba nabiyiina arbaaba ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun qolada kiristaanku waxay yidhaahdeen ciise iyo allaah waa wada caabudaynaa bay yidhahdeen waana ku gaaloobeen arrinkaas laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu alaaa aayaddii hore aynu sheegnayna maxay sheegaysaa walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun carabta qaarkood markii nebiga la soo diray sida qolada bani khusaaca la yidhaahdo waxay odhan jireen annagu malaa'igtaannu caabudaynaa malaa'igtaana ilaahay noo dhowaynaysaa ilaahay agtiisana nooga shafeeco qaadaysa wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah markay caabudayan oo dalabkooda iyo codsigooda aanu celinayne yagu ilaahay haydiin baryaan ee iyaga markaa caabudo cibaado ula kaalaya muraadkoodu saasuu ahaa waxay u taraysaa taasi ma jirto aakhiro marka la soo saaro khalaa'iqda ilaahay malaa'igtii wuxuu weydiinayaa ahaaulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun malaa'igay kuwani ma idinka idin caabudi jireen qaaluu subxaanak anta waliyunaa min duunihim ilaahu adaan noo weli ah annaga namay caabudi jireen beri baan ka nahay waxay odhanayaa bal kaanuu yacbuduuna aljinna waxay caabudi jireen jinka jinka waxaa loo jeedaa shayaadiinta yagu cindigooda waxay islahaayeen malaa'ig baa caabudaysaan malaa'igtaana rabbi ugu dhowaanaysaan bay islahaayeen malaa'igtaana ha dhow idin shafeeco qaadaysay islahaayeen laakiin malaa'igtii waa dafirayaan maa kaanuu iyaana yacbuduun aayadda kalena maxay sheegaysaa bal kaanuu yacbuduuna aljinna aksaruhum bihim mu'minuun annaganna may caabudi jirin jin bay caabudi jireenoo rumaysnaayeen saasay odhanayaan marka cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay waxa isweydiin laha haddaba cibaadadu waa maxay cibaadada culammadu waxay yidhaahdeen waa gaayat tadallul maca gaayat alxubbi jacayl kama dambays ah oo raacay isdullayn kama dambays ah labadaasoo kulmaa waxaa la ysku yidhaahdaa cibaado haddii cid laysu dulleeyo oo dullayntaa la ysku dullaynaayo haddana aan lagu jeclayn cibaado noqon mayso masalan cadow hadduu kaa xoog bato oo baqasho aad ka baqanayso aad isu baqasho aad ka baqanayso aad isu dullayso maad caabudin mar haddaanad jeclayn way waad necab tahay cadaawad iyo nacayb baa jira baqashaabuu ruux isugu dulleeyey wuu caabuday la maayo hadduu jecel yahay oo aanu isu dullaynna wuu caabuday la odhan maayo laakiin isdullayn dhammaystiran oo kaamil ah oo jacayl dhammaystirani la socdo sidaa lagu jecel yahay iyadoo laysu dullaynaayo waxay noqonaysaa cibaado la caabuday allah innagoo u sujuudaynaa oo u rukuucaynaa oo u tukanaynaa oo u soomaynaynu sidaa ku jecellahay soo maa idan waa cibaada cid haddaba haddii labadaa arrinoo isla socota loola yimaado dulli dhammaystiran socda loola yimaado waxay noqonaysaa in ciddaa la caabuday noqonaysa marka allah waa laysu dullaynayaa dulligaa laysku dullaynayana waa lagu jecel yahay cid kaloo labadaa loo kulminaya ma jirto marka anwaacda cibaadadoo dhan waa in ilaahay loo gaar yeelaa haddaba laa ilaaha ila allaahu waxay culammadu yidhahdeen waxay leedahay shuruudo anfacaadda qofka ay anfacayso laa ilaaha ila allah ma afka inuu ka yidhaahdo keliya ku filan oo aanu ictiqaad iyo yaqiin iyo ikhlaas iyo maxabbo iyo wax kalaba raacin mise umuurahaas inay ku laran tahaa ilaaba ilaa lagama maarmaana ahlucilmigu waxay yidhaahdeen may waa lagama maarmaan ashyaadaas ama shuruuddaas iyo xuquuqdaas inay raacdo oo tawxiidkii in la garanayo walow ijmaalan si duuduubaba ha noqoto sida loo garanaye e waa lagama maarmaan wey waayo allah wuxuu idhi faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika walilmu'miniina walmu'minaat faclam ogow baa la yidhi mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane allahoo keliya xaq lagu caabudaa cid kale haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday sidaa nebiga loo amraa ummadda kalena loo amrayaa oo wixii nebiga la faray ummadduna way farsoon tahay mar haddii daliil nebiga ku gaar yeelaya aan la haynin wamaa bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi almadhabi asaniy wuxuu nabiga lagula khitaabo sala allahu alayh wasalam ummaddu waa la wadaagaysaa faaclamuu annamaa unzila bicilmi illaahi wa an laa ilaaha ilaa hu ogaada in qur'aanka lagu soo dejiyey ilaahay cilmigiisa lagu soo dejiyey iyo xaal cilmiga ilaahay ku dheehan yahay lagu soo dejiyey iyo xaal cilmiga ilaahay ku dheehan yahay la soo dejiyey wa an laa ilaaha ilaa huu iyo mid la caabuda inaanu xaq ahayn allah mooyaane sidaa ogaada wa an laa ilaaha ilaa huu waxaa lagu cadfay annamaa unzila bicilmi illaah marka idan waxaa layna amrayaa in tawxiidkii loo aqoon yeeshaa layna amraya allah wuxuu yidhi walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi ashafaacata ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun shafaaco ma hananayaan kuwa allaha sokadii la caabudayaa kuway allaha sokadii caabudayaan mushrikiintu wax shafaaca ma hananayaan ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun kii xaqa qiray mooyaane tawxiidka qiray isagoo tawxiidkii u aqoon leh tafsiirka ibnu jariir atabari wuxuu odhanayaa iyagoo garanaya xaqiiqada tawxiidka qiray shahaadada tawxiidka kaasunbaa hananaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi cumaan ibni cafaan wuxuu sheegaya man maata wahuwa yaclamu an laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna ku kastoo dhinta isagoo garanaya laa ilaaha ila allaah jannuu gelayaa baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam marka waa inuu ku dhintaa garashada uu tawxiidka garanayo marka cilmi ayaa shardi ah cilmigaa marka in lana cilmiga shardi ah looma shartiyo de qofku inuu caalim ku noqdo waxaa laga tilmaamaya ijmaalan si duuduuba inuu u garanayo ka u xaqale in la caabudaa inuu allah u qura yahay ilaahayna aan cid lala caabudayn intaa waa inuu garanaya laakiin tafaasiil badan inuu garanayo inuu u garanayo ka u xaqale in la caabudaa inuu allah qura yahay ilaahayna aan cid lala caabudayn intaa waa inuu garanaya laakiin tafaasiil badan inuu garanayo miday shardi u tahay maaha cilmi ijmaali ah oo duubduub ah ka u xaqa leh mudan in la caabudaa inuu allah oo qura yahay cidna aan cibaadada lala siinayn oo lala caabuday ee isaga keligii cibaadada loo gaar yeelayo keligii loo tukanayo keligii loo sujuudaayo keligii loo nadrayo keligii la baryaayo yaa oo keligii wax loo qalayo oo loo gowracayo anwaacdii cibaadada keligii loo gaar yeelayo in sidaa la aqoonsado duubduub ahaan ayaa shardi ah waxaa kaloo loo shardiyaa ikhlaas waa in ilaahay dartii ay ka tahay oo ruuxu markuu tawxiidka la imanayo ashahaadanayo waa inaynay ka ahayn waa inaynay ka ahayn aad cid istustid iyo arkaa iyo maqlaa iyo waa inaynay ahayn waa inay noqotaa ilaahay keligii inuu ku raalli gelinayo ilaahay wejigiisana ku raadinayo ku doonayo janno inuu ku galo naarna kaga badbaado uu rabo laakiin dadku inay ku ammaanaan muraadkiisu aanu ahayn marka ikhlaas ayaa shardiya camal kastoo saalixana ikhlaaska waa loo shardiyaa ana akhna ashurakaai can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuwa shirka baa nebigu eh, sala allahu alay wasalam ilahay ka soo wariyey camalka haddii cid kale ilaahay lala wadaajiyo ilahay camalkaa ma aqbalo ina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah xadiiska saxiixaynka nebigu wuxuu ihi sala allahu alay wasalam min xadiisi citbaan ibni maalik ilaahay naarta waa ka xarrimay oo waa ka xaaraantinimeeyey kii yidhaahda laa ilaaha ila allah isagoo ilaahay wejigiisa ku raadinayo ku doonaya aan wax kale ku rabin waa ikhlaaskii shardiga saddexaad waxaa loo shartiyaa yaqiin ruuxii waa inuu shaki ka maran yahay oo uu yaqiinsan yahay allah oo keliya in la caabudayo cibaadadana keligii uu xaq leeyahay allahna jiro tawxiidkii ilaahayna uu yaqiinsan yahay arkaantii kale iimaankana uu rumaysan yahay yaqiin ahaan oo aan shaki wax layaa ku jirin munaafiqiinta ayaa waxaa ku sugan shaki wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun siduu ilaahayba uu yidhi munaafiqiinta markuu sheegaayey qalbiyadoodii baa shakiyey markaa shaki dhexdii bay ku noqnoqonayaan dee waxay noqotay inay naar ka badbaadin mu'miniintii maxaa lagu sifeeyey inay yaqiin ku sugan yihiin oo si hubaala u rumaynayaan hadday ibnimadiisa iyo inuu cibaadada u xaq leeyahay hadday tahay nebiyada ilaahay calayhim asalaatu wasalaam hadday tahay malaa'igta ilaahay hadday tahay kutubtu ilaahay soo dejiyey hadday tahay yowmul aakhir iyo waxa markaa geerida dabadeed dhacayoo dhan ee xisaab leh ee jidka siraad leh ee miisaanka leh janno iyo naar leh kullu daalik hadday tahay alqadaa' waalqadar arkaanuliimaani sita dhammaantood waa in si yaqiin ah oo hubaal ah loo rumeeyaa oo shaki ka madhan mid ka mida arkaantaa hadduu ka shakiyo iimaankiisii waa buray masalan hadduu is yidhaahdo inta kale waaba rumaysan yahaye warniyow mala soo saaritaanka dadka la yidhi waa la soo saarayaa armayna jirin taa hadduu ka shakiyo ama uu yidhaahdo war nafaha waa la soo saarayaa jidharka in la soo saarayo baa shaki igaga jira hadduu yidhaahdo laakiin arwaaxdiiyo nafaha kollayba waa la soo celinaya laakiin jidharka in la soo celinayo taa ma yaqiinsaniyo ma hubo aan ka shakisanahayo labaclabac baan ka ahay hadduu caynkaa yidhaahdo dee waxay noqonaysaa inay laa ilaaha ila allahudiisi burtay muxuu waaye yaqiintii buu waaye inama almu'minuuna aladiina aamanuu biallaahi wa rasuulihi uma lam yartaabuu muminiin waxa ahoo qura inamaa baa la geliyey waa adaatu xasrin koobis bay faa'idaynaysaa cid kale maaha mu'miniintiyo waa kuwaasoo qura waa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey summa lam yartaabuu dabeedna aan shakinninoo wax shaki la yidhaahdaa innaba aanu ku dhicin maxaa summa loo geliyey wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah wow baa loogu cadfay laakiin summa lam yartaabuu maxaa summa loogu cadfay culammadu waxay yidhahdeen tilmaamayaa shakigaas in weligoodba isaa uga madhan yihiin oo isla markaa ay rumeeyeen keliya looma shartiyo inay shaki ka madhan yihiin ee waa ila alabad saasaa summa loo keenay baa layidhi macnahaasaa la baraarujinaya waxa uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam man qaala laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah mustayqinan biha qalbuhu dakhala aljanna kii laa ilaaha ila allaahu yidhaahdaa shahaadataynka ku dhawaaqa qalbigiisuna yaqiinsan yahayoo si hubaal ah uu rumaysan yahay lafdi kale waxaa ku saaroray laa yalqa allaaha bihimaa cabdun ghayru shaakin ilaa xarama allaahu calayhi annaar addoon kulama kulmo labadaa shahaado ilaahay kulama kulmo isaga oo shaki ka madhan in ilaahay naarta ka xarimo mooyaane oo xaaraan ka yeelo naarta inuu galo marka idan waa in yaqiin la helaa oo shaki laga mariyey shuruudaha waxaa ka mida maxabo waa in tawxiidkii qofku jeclaadaa ilaahay jeclaadaa ya waxau ilaahay yidhi wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah yani dadka waxaa ka mid ah mid ka yeelanaya ilaahay cidaan ahayn andaad ka dhiganaya qaaruu ilaahay la simayo ou la masaynayo ama ku shabbahaayo kuwaasoo uu jecel yahay sida allaah loo jeclaadoo kalu u jecel yahay ama siduu allah u jecel yahoo kaluu yagana u jecel yahay laba tafsiir baa halkaa ku jira oo culamada qaar waxay yidhaahdeen andaadoodana way jecel yihiin kuwaa kale ilaahay garab dhigayaanna way jeclaadeenoo sidii allah loo jeclaanayay u jeclaayeen bay andaadoodana u jeclaayeenoo jacaylkii bay ka simeen ilaahay jacaylka u gaarkaa waa in loo gaar yeelaa saas aawoodee kutubta fiqigu waxay qorayaan oo shaaficiye iyo xanafiyaba ku sugan oo rawdat aalibiin ku qoraya sharxulkabiirka fatxulcasiis ku qoraya kutubta xanafiyada qaarkoodna ay qorayaan hadduu ninku yidhaahdo ou xaaskiisa ku yidhaahdo anti axabbu ilaya min allah kafar gabadhyahay adaan kaa jeclahay ilaahay oo adaan kuu jacayl badnahay hadduu yidhaahdo wuu gaaloobaya milladda waa ka baxaya imaamu nawowi wuxuu ku qoraya rawdatu aalibiinka raafici wuxuu ku qorayaa alcasiiz sharxulkabiirka ayuu ku qoraya uu wajiiska khasaali ku sharxaya kutubo kaleo fiqana waa jiraan almuhim waa maxay waxaynu ka tilmaamaynaa jacaylka ilaahay la gaarka yahay waa inaan cid kale lala wadaajin ama ilaahay aan cid kale laga jeclaanoo looga jacayl badan ciddaa kale aan loo jacayl badan allah waa in loo jacayl bataa laakiin ilaahay iyo cid kale haddii isku si loo jeclaado de waxay soo gelaysaa man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaah noocaasay noqonaysa culamada qaar waxay ku fasireen yuxibuunahum ka xub illaah waxay u jecel yihiin sida mu'miniintu ilaahay u jecel yihiin oo kale bay mushrikiintu andaadooda u jecel yihiin waa laba tafsiir baa ku jira meesha almuhim sidqi waa in lala yimaadaa laga run sheegayo beenbeenna ruuxa ayna ka ahayn munaafiqiintu shahaadaday la imanayaan waa shahaado beenbeen ah ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka llahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun shahaadadoodu waa shahaado beena waas ah ayna run ka sheegaynin ee ay ku been sheegayaan mu'miniintii maxaa la rabaa inay shahaadadii ka run sheegaan yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wa kunuu maca yacni allah ka baqa wa kunuu maca asaadiqiin saadiqiinta la jirkooda noqda waxaa layna amrayaa sidqiga shahaadada laga run sheega munaafiqiintu maxay yidhahdeen shahaadada iyagoo afka ka odhanaya bay haddana dhab ka ahayn oo qalbigooda aynay ka run sheegayn yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim afka baarkiisa waxay ka odhanayaan waxaan qalbiyada ugu jirin marka shuruud baa ay culammadu u shartiyaan ay nusuusta iyo adilada kala baxeen oo shuruudahaasi ka mid yihiin laba bayt bay culammadu ku cilmun yaqiinun wa ikhlaasun wa sidquka mac inqiyaadin wa maxabatin walqabuuli lah wasiida saaminuha alkufraanu minka bima siwa alilaahi min alandaadi qad uliha waa cilmi loo aqoon yeesho walow ijmaalan yaqiin si hubaala loo rumeeyaan laga shakin ikhlaas lala yimaado ilaahay loo saaf yeelayo sidqi laga run sheegaayo oo dhab ay ka tahay ruuxa ayna beenbeen ka ahayn qabuul uu aqbalayo maxabbo uu jeclaanayo tawxiidka iyo hoggaansi uu hoggaansamayo marka shuruudahaas ayaa loo shardiyaa dadka qaarkood markay fasirayaan laa ilaaha ila allah waxay ku fasiraan ilaah inay yidhaahdaan qaarkood waxaa loo jeedaa bimacnaa khaaliq ama qaadir cala alikhtiraac waa ka wax abuura fasirayaan laa ilaaha ila allah waxay ku fasiraan ilaah inay yidhaahdaan qaarkood waxaa loo jeedaa bimacnaa khaaliq ama qaadir cala alikhtiraac waa ka wax abuura ayaa ilaah la yidhaahdaa ama ka awoodo inuu wax abuuro ayaa la yidhahdaa ilaah tafsiirkaasi sax maaha oo ilaah macnihiisu ma aha inuu khaaliq la macno yahay laa shaka inuu ilaahay khaaliq yahay asmaadiisana khaaliq ka mid yahay laakiin laa ilaaha ila allah lama macno aha laa khaaliqa ila allah macnihiisu waa ka ballaadhan yahay waa laa macbuuda xaqun ila allah ama laa macbuuda bixaqin ila allah kutubta luqada haddaad eegtana waxay qorayaan dhammaan ilaah in looga jeedo macbuud kutubu tafaasiir laftoodu saasay qorayaan culamaduna ijmac bay ku soo roreen qaamuus numxidka soo qaad wuxuu leeyahy alaha waa bimacnaa cabada alaha ya'lahu ilaahatan wa uluuhatan wa uluuhiyatan cibaadatan cibaadu la macnay alaha waa caabuday la macnata marka ilaah macnaheedu waa maxay waa macbuud waa ficaal oo macnuhu mafcuul u dhacayo macbuud sida firaash mafruush ilaah ma'luuh waa mid la ilaahsado laga ilaah yeesho waa la caabudayaabaa looga jeedaa saas aawadee cabdulaahi bnu cabbaas waa ta laga sheegay inuu akhrin jiray wayadaraka wa aalihatak isagu wuxuu akhrin jiray wa ilaahataka masdarku akhrin jiray markaasuu wuxuu ku fasiray cabdulahi bnu cabbaas wa ilaahataka ay wa cibaadataka lianna fircawna kaana yucbadu walaa yacbudu ya aalihadaad caabudday ka tegayaan macnuhu ma aha buu yidhi ibnu cabbaase isagu qiraadiisu fasiraya ya ee cibaadadaada adiga lagu caabudayay ayuu kaa tegayaa muuse wayadaraka wailaahataka saasuu isagu akhrin jiray waa qiraa'a shaad ah qur'aannimo dee uma sugna innaga agteenna sida yacni markaa sugani wa aalihataka weeye laakiin mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa wuxu uhi lianna fircawna kaana yucbadu walaa yacbudu waayo fircawn aaliha uu caabudayo ma lahayne isagaa la caabudi jiray ee isagu cid ma caabudi jirin waa kii yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii yo ana rabbukum waa kii yidhi ilaah macnihiisu waa macbuud marka in lagu fasiro laa ilaaha ila allah in looga jeedo laa khaaliqa ila allah sax ma aha wa kadalik dadka qaar waxay kale ku fasiraan inay yidhaahdaan ilaah waxaa looga jeedaa bimacnaa musharic sharci dejiye oo laa ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay waa laa musharica ila allah bacdi mucaasiriinta ka midaa ah siaa la yimi laakiin culammadii hore waxay sheegeen ma aha ijmaacii culammaduna saasuu ku sugan yahay adiladuna ay ku tusinaysaa luqaduna ay ku tusinaysaa waxaana weliba caddaynaya aayaadka qur-aanka iyo axaadiistu waa isfasirayaane laa ilaaha ila allah beddelkeeda maxaa laynoo sheegay meelaha qaarkood ucbudu allaha maa lakum ilaahay hayruhu maxaa laynoo sheegay meelaha qaarkood ucbudu allaha maa lakum ilaahay hayruhu cibaadadii in allah lagu koobaa looga jeeda iyo waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfi anlaa tacbudu ila allah anlaa tacbudu ila allah iyo laa ilaaha ila allah waa bimacnan waa isku macne ta kale mushrikilcarab waa garanayeen ilaahay inuu jiro ou khaaliq yahay oo wax abuuro ay caabudayaanee kalena waxay islahayeen ilaahay haydin dhaweeya laakiin ismay lahayn ashyaadan baa wax abuurayso wax arsaaqaysa may lahayn iminka gaaladii carbeed cibaadaad bay wakhtiyada qaar la iman jireen ilaahay ay u niyoonayaan oo ula imanayaan haddama maragta cibaadaadka noocaasa ay la imanayaan waxaa ka mid ahaa wakhtiyada qaarkood inay xajiyaan xajka markay yimaadaan maxay odhan jireen sida axaadiista saxaaxa ku soo aroortay waxay odhan jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka dabeed waxay ku dari jireen in yar oo dabadhah ahoo shirki ah ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa maka haddama aragtaa ya ilaahoo ku ajiibnay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay moodaan gaaladii carbeed mushrik ilcarab ilaah inuu jiraba inaynay aaminsanayn dee wax jirana maha taas aayado badanoo qur'aana caddaynaya in marka la weydiiyo laha cerkaya abuuray dhulkaya abuuray idinkayaa idnaaba in odhan jire allah allah allah ay odhan jireen ya haddama aragta mar la weydiiyeba waxay odhan jireen allah baa abuuray sayaquuluuna allah sayaquuluuna lilaah yacni allah baa abuuray odhan jireen ya marka allah inuu jiro waa aaminsanaayeen xataa markay dhaaranaya dee ilahay bay ku dhaaran jireen wa aqsamuu billaahi jahda aymaanihim laa yabcasu allahu man yamuut dhaartooda kama dambaystaa markay dhaaranayeen waxay ku dhaaran jireen allah innaga waxaa laga yaabaa dadka qaarkood marka leeha dhaarta kama dambaystaa dhaaro ya dee waxyaalo kale uu ku dhaarto oo marka ilaahay lagu dhaarinayo hadduu doono beenta maro waxaa laynoo sheegayaa marka dhaarta kama dambaysta ay dhaaranayaan allah bay ku dhaaran jireen wa aqsamuu billaahi jahda aymaanihim laa yabcasu allahu man yamuut dhaarta kama dambaysta cidda allah ku dhaaratay ma mushrikiin bay ahaayeen mise mu'miniin mushrikiin bay ahaayeen shaki ma leh waa kuwan bacsigii inkiraya ila mu'miniintu bacsiga ma inkiraane marka xajka markay yimaadaan waxay odhan jireen labayk allaahuma labayk ilaahu ku ajiibno ku aqballay yeedhmadaadii baanu aqballay waaddin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiqa labayk allaahuma labayk labayka laa shariika lak ilaahu ku ajiibno yeedhmadaadii aqballoo yeelay oo wax wadaaga a ma lihid hadda waa mushrikiin haddana waxay yihaen laa shariika lak u fiirsa hadda xadiisku saxiixuu ku sugan yahay fii saxiixi muslim yaa nebigaana sheegay sala allahu alayh wasalam laa shariika lak bay odhan jireen wadaaga ilaahow ma lihid wadaaga kula siman bay odhan jireen wadaaga ilaahow ma lihid wadaaga kula siman ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak wadaaga yar oo adiga kuu sugnaaday mooyaane oo isaga aad mulkido ya wamaa malaka aan waxba isagu lahaynoo mulkiin isagu waxba ma lehe ilaahay baa leh waa mamluuk lilaah haddana waa shariik kulaha ah sa isu qabata ah ya shariigga ay nafyinayaan waxay uga jeedaan mid musaawi oo ilaahay la siman laakiin midaan musaawi ahaynoo waasita ah ya oo ilaahay loo sii marayo cibaadadana loo sii marinayo shafaacadiisana la rajaynaayo isagana la caabudayo yaa siuu wasfada hadhow u sameeyo kaasay sugayaan tamlikuu adaa mulkiya waa mamluukun lakaa macnuhu u dhacaya adaa mulkiya haddana maca dalik shariikna waa kula yahay oo dee waa tan la caabuday wayacbuduuna min duuni illahiaabuday wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah wamaa malaka laba tafsiir baa ku sugan sida kutubta shuruuxda axaadiista qorayso tamliku ilaha waad mulkidaa kaas wamaa malaka ay waladii malakahu kuwii mulkiyaya leeyahayna adigaa leh isagiiyo wuxuu leeyahayba adigaa wada leh saa waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray tamlikuhu waad mulkidaayo adigaa leh wamaa malaka maadu waa naafiyo isagu waxba ma mulkiyo waxbaba ma leh ya marka jiritaankii ilaahay way qirsanaayeen inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo isagu wax dabbaro mulkigoo dhanna isagu leeyahayna waa qirsanaayeen ashyaaday caabudayaan waxay islahaayeen rabbi ha ydiin dhoweeyaan rabbina ha ydinka wafteeyaan ha ydinka shafeeco qaadaan waxay islahaayeen cibaadada inay iyaga caabudaan mar haddaa wasta uga jeedaan dhibi kuma sugnaan oo sida boqorrada adduunyada idiin tabantaabinayaan oo idinku dhiibayaan oo idin daadahaynayaan oo idinku shafeeco qaadayaan saasay islaha marka jiritaankii ilahay way qirsanaayeen marka tawxiidku calaa kulli xaal waa arrin muhim ah waxyaalo badan eh, oo tawxiidkii waxyeelaya ayaa jira tawxiidkii macaasida iyo dembiyada iyo waxyaalahaasi way nuqsaaminayaan iyo bidcooyinku ashyaada shirkiyaadka way burinayaan marka wixii markaa burinaya iyo wixii nuqsaaminayaba waa in la yska ilaaliyo tawxiidkii waa in la kobciyaa waa in la kordhiyaa waxaa lagu badbaadaya waa tawxiidkii waa asalkii diinta cerarka iyo dhulkubayada ay ku qumeen sida markaa muqadimkuba haddeer uu sheegaayey sheekh ismaaciil yacni waxa weeye cirka iyo dhulka waxaa loo abuuray tawxiid daraaddii khalaa'iqda waxaa loo abuuray tawxiid daraaddii qiyaamo waxaa loo yeelay tawxiid daraaddii rasuullada waxaa loo soo diray tawxiid daraaddii waa asalkii diinta diinta inta kale falac bay ka noqonaysaa marka asinta inta kale farac bay ka noqonaysaa marka asalka muhimkaa in lagu dadaala aad buu muhim u yahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood dee inay tawxiidkii ku dadaalin barashadiisa ya laakiin laga yaabo yacni waxyaalo kale inuu aad ugu dadaalo oo furuuc ah waxyaalihii furuucdee diintaa in la bartaa waa fiican tahay laakiin waxaa sii muhiimsan tawxiidkii in la sii barto oo aad loo jilciyo loo aqoon yeesho oo lagu dadaalo ayaa aad iyo aad u habboon badbaadadana taasaa lagu helayaa marka asalku badbaado ayaa furuucduna badbaadaysaa yaa sow imminka guriga marka la dhisayo sees hoose ma leh oo looma qodo haddii sees aan loo qadin ka waran so iska dumi maayo sidaa dhulka laysaga saaro tawxiidku seeskaasoo kaleu ka dhigan dhismuhu wuxuu isku taagayaa seeskaasuu isku taagayaa seeskaa loo qoday ayuu isku taagayaa diinta inta kalena tawxiidkay isku taagaysaan tawxiidku asalkii diinti kalena tawxiidkay isku taagaysaan tawxiidku asalkii diinti marka tawxiidkii waa in lagu dadaalaa yacani waxa weye shirkigii waa in laga baqaa waxyaalaha shirkigaa waa in la bartaa loo aqoon yeeshaa si looga taxadiro caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiihi tawxiidkii waa in loo aqoon yeeshaa shirkigii waa in loo aqoon yeeshaa si looga taxadiro laysaga ilaaliyo ya oo aad markaa laysaga jiro haddaan markaa shirkigii la baran dee iyadoo aan la garanayn baa dhici karta ruuxu inuu ku dhaco marka si waxa weeye looga badbaado waa in loo aqoon yeeshaa yani waxa weeye aayaadka qur'aankana waxaad arkaysa iyadoo aad laynooga digayo shirkiga ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo in loo shariik sameeyo shirkiga iyo gaalnimada lagu dhinto waa dembi aan la dhaafaynin ciddaan ka toobad keenina ku dhimata gaalnimada laga dhaafi maayo laakiin dunuubta kale waxay taallaa taxta almashii'a doonista ilaahay bay hoos taallaa ka toobadkeenin hadduu doono ilaahay waa ku cadaabaya hadduu doonona waa ka cafinaya laakiin gaalnimada hadduu ku dhinto lagama cafinayo walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin haddii waxa weeye shirkigii lala yimaado shirkun akbar camalkii waa buraya khasaaraana ka imanaya walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun marka walaalayaal aad ha loogu dadaalo in loo aqoon yeesho asalka diinta asalka in la ilaashado waa in lagu dadaalaa dikriga ilaahay lagu xusaayo kelmadda tawxiidka waa in la farabadiyaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ruuxu carabkiisa waa inuu ku layliyaa ya oo aada ugu celceliyaa hadhow markuu ruuxu sakaraadayo haddaanu carabkiisa ku layliyin oo aanu baraysanin inuu laa ilaaha ila allahu ku celceliyo way ku adkaanaysaa inuu ku dhawaaqo waayo naftii waa daciifaysaa yani qofka dulqaadkiisi waa yaraanaya wuxuu shubi jirunbuu markaa shubaya ya dau ku celceliyo way ku adkaanaysaa inuu ku dhawaaqo waayo nafti waa daciifaysa yani qofka dulqaadkiisi waa yaraanaya wuxuu shubi jirunbuu markaa shubaya ya dad baa lagu kari waayey iyagoo sakaraadaya laa ilaha illa allahu dheh oo mar kastoo laa ilaha illa allahu le siha u laqima hees buu markaa ku dhuftaa qalbigii hees baa buuxisay sida heestii marba ugu celcelinayaa naftu kaga dhacda qaar kale waxaa iyagoo sakaraadaya lays yidhi kelmadda tawxiidka u laqima diin cay iyo ilaah cay buu ku jawaabaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun sidii diin cay iyo ilaah cay ugu celcelinayaa naftu kaga dhacda hadda ma aragtaa kuwa la sugayaa waayo yusabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli asaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira cid walba ma aha kuwa mu'miniintu ilaahay sugayaa hadalka xaqa marka waxaa weeye kelmadda tawxiidka waa in yacnii qalbiga ruuxa ay gashaa waa inuu carrabku caadaystaa ya waa inuu ku celceliyaa inan baa mar la doonay in marka waxaa weeye kelmadda tawxiidka waa in yacnii qalbiga ruuxa ay gashaa waa inuu carrabku caadaystaa ya waa inuu ku celceliyaa inan baa mar la doonay in camaliyad lagu sameeyo dabeedna waa la suuxiyey markii la suuxiyey ayaa isagoo isla maqanoo suxsan ayuu dikrigii ku celcelinayaa mana joogo qalbigiisi koomuu ku jiraa xaaladdaasi wuxuu ku celcelinayaa dikrigii yaa dakhaatiirtii qaarkoodba waxay ku sigteen iska ooyaan dadna iyagoo maankooda iyo garashadooda iyo caqligooda joogaa lagu kari waayey dadka qaarkoodna iyagoo koomo ku jira ayay ku celcelinayaan dikrigii ama laa ilaaha ila allah ama subxaana allah uu ku celcelinaya uu isla maqanya marka ruuxu waxa uu ka caado yeesho ayaa marka waxa weeye xaaladdaa uu daciifana u imanaysa oo u sahlanaanaysa sidaas aawadeed waa in carabka lagu layliyaa waa in lagu celceliya waa in dikriga kelmadda tawxiidka ilaahay lagu xusayo la farabadiyaa aad iyo aad bay u muhiim tahay dadkii hore iyo dadka dambeba labada su-aalood waa maxay maada kuntum tacbuduun wa maada ajabtum almursaliin maxaa caabudi jirteen waa su'aal can altawxiid waa su'aal can alikhlaas wa ajabtum almursaliin maxaa rusulladii ugu jawaabteen ya waa su'aal can almutaabaca alikhlaas walmutaabaca altawxiid walmutaabaca ayaa la isweydiinaya labadaa su'aalood ayaa dadka markaa la su'aalaya waxaa laga qaadanayaa aayaadka suuratu qasas ku sugan ayay ka deliishanayaan oo ay ka qaadanayaan qabriga qofka marka la dhigo waxaa la weydiiyo waxaa ugu horreeya tawxiidka man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka ama wamaa kunta taquulu fii hada arajul waa imtixaan malaa'ig baa xabaasha gudaheedaana lagu qaadaya haddama aragtaa dadka qaar waxay doonayaan imtixaanka malaa'igtu qaadayso inay jawaabta dadka hoosta uga dhiibaan qishkiibaa intuu farabatay adduunyadii waa dhaafayoo qishkiibaa intuu farabatay adduunyadii waa dhaafay dhaafayoo caalamulbarsakh buu sii socdaa yaa su'aalihii malaa'igtu weydiinaysay baa jawaabtii la doonaya hoosta in laga siiyo ragaan shaqaysan dadaan shaqaysan baa la doonaya jawaabtii in hoosta looga dhiibo markaasay addoonkii ilaahayow yaa ee addoonkii ilaahay dhalayow ee addoontii ilaahay dhashayow laba malagoo sharaflaa kuu imanaya waxay ku weydiinayaan ma rabbuka rabbigaa waa kuma waxaad tidhaahdaa rabbiy allah rabbigay waa allah dheh waxay ku odhanayaan wamaa diinuka diintaadu waa tuma waxaad tidhahdaa diiniya alislaam waxay ku odhanayaan waman nebiyuka waxaad tidhaha nebiyii muxammadun sidaa dheh waxay u cuskadeen xadiis daciifoo meesha lagu soo wariyey talqiinta sugani yaa tani xoog ma laho waa daciife talqiinta sugani waa talqiinta qofku markuu sakaraadka yahay laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah laakiin daartii noloshaba isagoo ka tegey oo caalamuddunyaa daartii noloshaba isagoo ka tegey oo caalamuddunyaa ama caalamu dunyaaba ka tegay oo caalamulbarsakh jooga baan su'aashii hoosta uga dhiibayaa haadihi laa tanfac waxba tari mayso xadiiska lagu soo wariyeyna waa daciifa ma sugna marka waxaa weeye walaalayaal ha lagu dadaalo tawxiidka iyo barashadiisa ubadka